بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات بقول لباتن ilaa aayadda boqol soddon iyo afar suuratu nisaa aayaddii hore ee shaydaanka lagu sheegayey allah wuxuu sheegay waxay caabudayaan shaydaan marii lacanahu allah ilaahay raxmadda ka dheereeyey marka shaydaan wuxuu ku dhaartay laattakhidanna min cibaadika nasiiban mafruudan qayb xoog leh nasiiban qayb xadidan oo aniga ii tirsan wuxuu yidhi wala waan lumin walaumaniyannahum waan yidi diilo gelin walaaamurannahum falayubatikuna aadaana alancaami walaaamurannahum falayuqayiruna khalqa allah ilaahay abuurkiisay bedelayaan waxaa weeye abuurka alle ay bedelayaan bilmatal xoolahabay qaar jeexi sanam hebel baale qaar e, dhinac bay ka goyn sanam hebel baale qaar intay gowracaan bay dhihi sanamka unbaa cuni kara iyo wixii la jira marka waxaa ka mid a waktigeenan xaadirka ah fala yuqarinu khalqa allahi gabdhaha iscadeeya oo waxaan ismariya waa kamid waa kuwa ugu daran weyn weliba waxaa la tajribeeyey gabdhaha dawada ismariya kansal dhiigga ah yay qaadaan gabdhahaas kulaylka ma xamili karaan qabogona ma xamili karaan marka dambena burooyin bay yeelan fala yuqarinu khalqa allahi weyn marka aayaddan waxaa laga bilaabay muminiintii waladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal falay alsaalixaati camal wanaagsan sanudkhiluhum alla waxaanu gelin buu yidhi jannaatin jannooyin tajrii ay socoto min taxtihaa hoosteeda alanhaaru waadiyaal min taxti ashjaarihaa geedaheeda iyo daaraheeda hoostooda ay waadiyaal socdaan noocyo kala duwana khaalidiina way ku waari fiihaa jannada abadan weligood wacadallaahu alla wacdal wacdallaahi alla ballanqaadkiisa weeye xaqan xaaluu xaq yahay waa ballanqaad alle qofka muminka ah oo camalkiisu saalixa inuu jannada galo ku waaro wacdallah ilahay ballanqaadkiisa weeye xaqan xaq weye waman astaqu qofkee ka run badan min allahi alle qiilan xagga odhaahda aryaa ka run badan allahay runlaha ahaa wuxuu inagu yidhi camal saalixa iyo iimaan haddaad la timaadaan jannadaad ku waaraysa maxaynu taa intaan wax kale raaraadinayno oo jannada meel kale usoo marayno iimaan iyo camal saalixa keliya laynaga rabaa waladiina aamanuu kuwa muminoobay wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan allah wuxuu ihi waxaanu gelin jannaatin jannooyin tajri ay socoto min tatihaa min taxti asjaarihaa wa qusuurihaa geedaha iyo daaraha dhexdooda ay wadi waadiyaal socdaan alanhaar khaalidiina fiiha way ku waari abadan weligood wacdallaahi ilaahay ballanqaadkiisi weeye xaqan xaq wey waa run waman axadkeebaa asdaqu ka run badan min allahi alqiilan xagga odhaahda laysa ma aha naxaalku biamaaniyikum yididiiladiinna ma aha walaa amaaniyi ahlilkitaabi ehlukitaabka yididiiladoodana ma aha man yacmal qofkii camal fala suu-an xumaan yujza bihi waa laga abaalmarin walaa heli umahaye lahu isaga xaaluu sugnaaday min duuni illahi alla tukadiisa weliyan kaalmeeye walaa nasiiran gargaare ayadda waxay ku timid yahuud baa waxay yidhaahdeen nabiga iyagaa nabigiina ka fadli badan diinta iyadaa tiina ka horeysay annagaa ahlu xaqa annagaa alla ku xidhan oo alla idinka xigna muminiintuna asxaabtuna waxay yidhaahdeen nabiga iyaga waa khaatimul ambiya waa khayru khalqillaah kitaabka iyagu kutubtiini hore oo dhan yuuba cagta mariyeyba markaas alla wuxuu leeyahay waxaad ma aha xaq waxaa tamanid adu keliya keliya qofka fiican ee qumani waxaa weeye ee wanaagsani ee fiicani waxaa weeye qofka amal wanaagsan sameeya qofkaasaa wanaagsan ee sidaasaan ahay iyo meel hebel baan ahay iyo heblaayaan ahay xaaladdu ma aha aayadan markii soo degtay man yacmal suu-an yuja bihi abubakr sidiiq baa yidhi yaa rasuul allah wax kasta oo xumaanahoo samayno yaadna laga abaalmarin markaasuu yidhi war sidaa ma aha sow ma bukootid ha qodaxdii ku muddo xataa waa abaalmarin wey qodaxdii hadday qodaxdii ku muddo waa abaalmarin hadaad bukooto waa abaalmarin xoolahaada hadday wax gaadhaan waa abaalmarin wax ah marka qofka muuminkii dhibaatadu markay ku dhacdo dembilaaan isagoo abusobix waa laga wada dhaafayba adduunkaabaa lagaga dhaafay laysa ma aha biamaaniyikum dadkan muminiinta aho waxaad idinku yidhi diilataan ood iska sheegataan ma aha walaa amaaniyi ahlilkitaabi ahlukitaabka yididiiladoona ma aha oo qolo waliba ay leedahay annagaa fadli badan iyo nabiga iyagaa fiican xaaladdu waatan man yacmal man yacmal qofkii camal fala suucan xumaan yuja waa laga abaalmarin walaa yejid heli maayo lahu xaaluu isaga usugnaaday min duun illahi ilaa kayrkii weliyan wuxuu kaalmay walaa nasiiran xaaladdu waa sidaa wey qofkii xumaan sameeya waa laga abaalmarin anigaa ummad hebel iyo sidaas waxba qaban mayso waman yacmal qofkii camal fala min asaalixaati camal wanaagsan oo min dakarin qof laba ah aw unhaa ama dhadiga wahuwa qofkuna muminun muminun yahay faulaaika kuwaasi yadkhuluuna aljannata jannaday geli walaa yudlamuuna la dulmi maayo naqiirin qadra naqiirin duleelka laftimireedka ku yaalla dhabarka kaga yaalla intaa in leeg xataa laga dulmi maayo xaaladdu waa sidaasoo qofku camal saalixa markuu sameeya rag iyo dumar xagga cibaadada laguma kala sarreeyo rag iyo dumar xagga cibaadada iyo tawxiidka iyo alle aaminsanaantiisa laguma kala sarreeyo qof walba camalka uu la yimaadee fiican buu allah ka abaalmarinaya man yacmal qofkii camal falo min asaalixaati camal wanaagsan yani bacd asaalixaat saalixaad mintaasa tabciirdiyaa layidhaah oo min dakarin qof lab ah ow usaa ama dhadig wahwana muminun taasaa cada ah. camalka saalix ee la sheegi iimaan la-aan la aqbali maayo wax kasta hadduu sameeyo nin deeqsi ahaayoo ixsaan badnaa yaa nabiga lagu yidhi hebel dee wixii uu samaynaya khayrkaa wax mau tari maybu mar keliya ilaahu dembigeyga dhaaf ma dhihin bul marka camalka saalixa ah si kastaba ha ahaadee iimaan la-aan la aqbali maayo waa caya gurida mataqaan cayada ka baxday dooga badanee quruxda badan qiimad male degay ka baxday marka camalka <coughs> aan tawxiid lahayn waa caya guri waman yacmal qofkii camal fala min asaalixaati oo min dakarin aw unsaa wahwana muminun mumina fa ulaaika kuwaasi yadkhuluuna aljanata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna la dulmi maayo naqiiran qadra naqiirin lafta timirta duleelka ku yaala waman axadkeeba axsanu ka fiican diinan xagga diin ahaan minman axad aslama khaalis yeelay wajhahu qasadkiisa iyo diintiisa lilah alla u khaalis yeelay wejigan yani qasadkiisa meeshuu ujahaysan yahay wahwana muxsinun muwaxid uu yahay oo watabaca raacay millata ibraahiima ibraahim diintiisa raacay xaniifan xaaluu yahay ibraahim xaq raace baadilka leexde watakhada allaahu alla wuxuu ka dhigtay ibraahiima ibraahim khaliilan buu ka dhigtay subxaanahu wa tacaala qofka muwaxidka ah camalkii uu sameeyo ilaahay u khalisa camalkiisa ilaahay buu u khalisay waana muwaxid muxsinku waa muwaxide oo diintii nebi ibraahim raacay qofka ka fiican waa ka nabiyullaahi maxamed baa la amray ittabic millata ibraahiima nabiyullahi maxamed baa lagu watakad allahu ibraahima khaliila khaliilka luqa ahaan waxaa la yidhaaha axadka xubbigiinu isdhex galay oo wixii dhibaana ku dhibi wixii ku wanaajiyaana ku wanaajin marka allah subxaana wa tacaala khaliil raxmaan waa ibraahim wey nabiguna wuxuu yidhi qad ittakhada allaahu saaxibakum khaliila nabiy llahi maxamed isagaa seeg waa xadiis saxiixa saaxiibkiinan muxameda ilaahay khaliil buu ka dhigtay low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaabakr khaliila haddaan khaliil samaysan lahaa aan alla ahayn abubakar baan khaliil ka dhigan lahaa abubakar nafya maalba wuu ii horay bui abubakar nafya maalba wuu ii horay dadkao dhanoo i beeniyey buu isagu i rumeeyey buui dacuu lii saaxibii buu yidhi nabigu ii daayo saaxiibkay abubakar sidiiq qolo shiico la yidhaahdo oo dadku islaam ay moodayaan waxay diinta ku soo galaan laa ilaaha ila allah wa ana caliya waliyullah wa ana abubakar wa cumar fi nnaar wa ana xabsa fi naar ka sidaas qorrixi uma dhicin yuu nebigu yihi umana soo bixin bacda nabiyi nin ka fadli badan abubakar sidiiq wey abubakar waa nooc ah allah wuxuu ihi waman axadkeebaa axsanu ka fiican diinan diin ahaan miman axad aslama u khaalis yeelay wajhahu qasadkiisa iyo diintiisa lilaah alla waxaa yeelay wahwana muxsinun muwaxida oo watabaca raacay milata ibraahiima ibraahim diintiisa raacay xaniifan xaaluu ibraahim yahay baadilka leexde xaqu leexde xaniifanta macnaheedusaa yahay watakhada allaahu alla wuxuu ka yeeshay ibraahiima khaliila walilaahi alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan wakaan allaahu alla wuxuu ahaaday bikulli shay shay la arko kulli muxiidankii koobay shay walba wuu ogyahay cilmigiisaa koobay shay walba marka aayaddu waxay tilmaamaysaa waxyaabaha fiicane lainoo soo sheegay allah baa iskale wey allah baa samadii ardada allahaa uun caabud oo ku daba xidhnow ku aan waxba taraynoo waxma taro ah maxaad isugu hadlayn walilaahi alla waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi lardi ardada waxa wakaana allaahu alla wuxuu ahday bikulli shayin shay muxiidan kii koobay bicilmi wayastaftuunaka way ku cilmi weydiin fidyaa la yidha waa cilmi weydiin yastaftuunaka nabiyullaahi maxamed way ku cilmi weydiin fi nisaai dumarka dumarka iyo xuquuqdooda yay ku cilmi weydiin yastaftuunaka fi nisaai qul waxaa tidhaa allahu allah yuftiikum idiin fidyoonayo idiin sheegi fiihinna haweenka idinka fidyoon waa kii suuradda bilowgeedii wixii oo dhan haweenka xuquuqdoodii wamaa shayna waa la idiin fidyooday yutlaa calaykum dushiina lagu aqriyey filkitaabi kitaabka dhexdiisa fii yataama nisaai haweenka agoontooda allatii agoontii laa tuutuunahunna aydaan siinaynin maa kutiba lahunna wixii loo waajibiyey oo meherkooda ahaa watarqabuuna haddana aada necab tihiin an tankixuuhunna inaad guursataan walmustadcafiinana waa laidin dardaarmay waa laidin fudooday kuwa daciifka ah mililwidaali caruurta ah oo jaahiligu ayna dhaxalka siinaynin waan taquumuu inaad isu taagtaan ood u qumtaan baa laidin fidooday lilitama agoonta bilqisli waa kii la soo marayo markay ku cilmi weydiiyaan waaba la fidiyooday baa l horaaba loo fidiyoodayo suuradda awalkeedii baa xuquuqdii dumarka oo sheegtay wamaa yutlaa calaykum soo marayo gabdhaha agoontooda haddaydaan xaqa siinaynin gabdho kala guursada oo iyaga xaqooda u daaya ayaduna waxay tilmaamaysaa wax jaahiligu ku dhaqmi jireeno ninbaa gabadh gabadh agoona yuu hayaa meherku uu qaban laakiin isagaa u xiga gabadhu xoolay leedahay marka gabadhaasu haddayna jamaal iyo qurux lahayn nin kaluu ka gadan oo aan mehersiinin buu ka gadan haday jamaal <laughs> qurux leedahayna isagaa guursan xoolaheedana qaadan marka hore waxaa loo yidhi hadii gabdhaha aydaan xuquuqdooda siinaynin gabdho kala guursankxumaadaabalakuminsa gabdhahan haddaydaan xuquuqdooda siinayn agoonta ah ha guursanine faraha ka qaado xaqooda u daaya wayastaftuunaka way kway kaa fidya dalbeen i nisaa way kaa fidya dalbayaan fi dumarka qul waxaa tidha allaahu alla yuftiikum idiin fidyoonaya fiihina haweenka xaaladooda iyo xuquuqdooda waa laynoo soo sheegay wamaa shayna wuu idiin fidyoon oo qur-aanka ah yutlaa lagu dul aqriya calaykum dushiina fi lkitaabi kitaabka oo aayaddii ina soo martay ah fii yataama nisaai haweenka kuwa aqoonta ah allatii gabdhihii laa tutuunahuna aydaan siinaynin laa tu'tuunahuna aydaan maa kutuba lahuna wixii loo waajibiyey oo gabadhi intaad haday idin cajab gelin weydo intaad meher ku xidhaan baydan xaasna ka dhiganayn si aada xoolaheeda u qaadataan hadii kalena nin baad ka gadanaysaan waa wax jaahiligu lahaa wey watarqabuuna waad nacaysaan an tankixuuhuna inaad guursataan luqada markii la yidhaahdo maadatu raqiba hadday can ku tallowdo waa haday hadday fii ku tallowdana waa jacayl marka waa la gooyaa inta badan mafcuulku markuu ani gasho xarafka jaar waa la gooyaa tarqabuuna inay sidan tahayna xadiis baa fasiraya tarqabuuna can inay meesha ka go-an tahay xadiis baa fasiraya maa kutiba lahuna wixii loo qoray aydaan siinaynin watarqabuuna aada necabtihin an tankixuuna inaad guursataan markaasaad nin kale ka gadaysaan xoolahoodayna saa ku dhaxlaysaan wlmustadcafiina kuwa daciifka ana waa la idiin fidyooday oo min alwildaani caruurta ah waan taquumuu inaad isu taagtaan ood u qumtaan ood dhaqaalaysaan lilitaama agoonta bilqisti caadilnimo oo xoolahooda aada siisaan ood ka korisaan markay qaangaadhana aada gacanta ka gelisaan watarqabuuna waxa weeye gabadhii uu ninku gacanta ku hayay oo uu isagu weliga ka ahaa laakiin meherku u qabanayo yuu gabadhii ama nin kale ka gadan ama intuu isagu mehersado yuuna xoolaheedii siinayn caruurta iyo haweenka lama dhexalsiin jirin xoolaha nimaan gaashaan qaad ahayn waxbama dhexli jirin kuwaana waalidiin laydin dardaarmiyo waalidiin laydin fidyoodaye dhaxalkooda siiya wamaa tafcalu waxaad fashaan oo min khayrin khayr oo agoonta u fashaan sharciga fulisaan gebi ahaan wixii khayr ahood samaysaan fa in allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman kii og bihi aada samaysaan waxay ka dhigan tahay allah baa idinka abaalmarin wax alla wixii khayr ee tabaysaan wax idinka haladaadaya ma jira wey subxaana wa tacaala wayn imra'atun qof dumarihi khaafad hadday ka baqdo ay ka dareento min baclihaa zawjkeeda nufuusan santaag ow ciraadan jeedsi falaa junaaha calayhimaa labada ruuxee isqabta dembi dushooda maaha an yuslixaa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdood sulxan hagaajin iyo heshiisiin wasulxu sulxugaa khayrun khayr badan waxdirat ilanfusu nafta waxaa lagu dabeeceeye loo xaadiriyey ashuxu baqaynimo waxaynu soo maray gabadhii oo ninkii ku naashizowday yaynu soo maray naashize ku noqotay fabcatuu xakaman milaaakamal taasaasaa lagu xaliyey tan waa ninkii oo gabadhii ka santaagay nin saxaabi ah yay tilmaamaysayo gabadh khawlo la yidhaha khawla oo de ay seclaayeen yuu qabi jiray markaa wuu iska yargabowday gabadh yar buu guursaday markaa santaag bay ka dareentay ninkii aan danaynninoo u imaatinkii ku yaryahayo aan waxba dan ka lahayn bay aragtay markaasay nabiga war waxaad yeeshaa bay tidhi waxaad yeeshaa niyahow waxbana hayla seexanin markaa doontana i imo doontana iska joog laakiin hayfurin bay ku tidhi E, gabadhii saynab bintu zamca sawda bintu zamca aan idhaahde oo nabiga xaasaskiisa ka mid ahayd nabigu shan iyo toban dumar u mehirsaday saddex iyo toban buu la aqalgalay kow iyo toban baa isugu timid sagaal buu ka wafaaday marka gabdhaha gabdh kami sawda bintu zamca oo gabadh gabowday ahayd yaa waxay ka dareentay nabigu inuu furayo waxay tihi nabiyullaahi maxamed ha i furine waktigaygii waxaad caaishuu siiyey waxay ogeed inuu caaisho jecel yahay marka haddii gabadhii ay ninkii ka dareento dhibaato inay heshiiyaanoo iyadu tanaasul samayso yaa wanaagsan inuu isaguna sabro oo isqabto oo uu gabadhan xuquuq badanba isku leeyahy waa soo wada dhaqmayeene uu u tanaasulo oo xuquuqdeedii siiyo oo u sabro labadaa miday ku heshiiyaanba ha heshiiyaan kala taga saasaa ka fiican wayn imraatun qof dumarihi khaafad hadday ka baqdo ka dareento min baclihaa zawjkeeda nushuusan santaag nushuuska iyo waxay ku kala duwan yihiin nushuusan waa inuu aada uga fogaado gabadha icraadana waa inuu wax yar uu ka jeedsado weeyaan hadday ka dareento falaa junaaxa dembi dushooda maaha calayhimaa dushooda ma aha an yuslixa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdooda sulxan hagaajin oo ama gabadhu ay tanaasul samayso tiraniyo khiyaar baad leedahay dee laakiin hay furin ama isagu tanaasul sameeyo intuu sabro uu gabadha xuquuqdeedii uu siiyo wasulxu heshiiskaa khayrun ka khayr badan min atafruqa in la kala tago heshiiskaa ka khayr badan sheekh waxdirat ilanfusu nafta waxaa lagu xaadiriyey oo lagu dabeeceeyey ashuxu marka inuu ninku quuro oo gabadha u sabro way adag tahay gabadhuna inay xuquuqdeedii ka tanaasuso way adag tahay waa bani aadamka dhaqankiisa laakiin inay isu tanaasulaan yaa inay kala tagaan ka fiican buu alla leeyahay uxdirat ilanfusu shuxa wey uxdirat ilanfusu nafta waxaa lagu dabeeceeyey ashuxa baqaynimo wain tuxsinuu haddaad samafashaan gabadh niman yaho ood gabdhaha u tanaasushaan watattaquu rabbigiin aad ka baqdaan oo ilaaha ka baqdaan fa in allaha alle kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran og wey raggiio sabir gabdhihii hadaad u sabirtaan oo u tanaasushaan oo xuquuqdooda siisaan oo iska adkaysataan uxdirat ilanfusu shuxa nafta waxaa lagu dabeeciyey bakaylnimo marka way adag tahay ninku gabadha markuu ka santaago inuu u tanaasulo way adag tahay laakiin waxaa laynagu hanuuniyey wain tuxsinuu haddaad samafashaan watattaquu ka baqdaan rabbigiina fa ina allaha alle kaana waxaad bimaa tacmaluuna abiiran kiyo walam tastadiicu buu alla yidhi subxaana wa tacaala garowshaa layna siinaya wala tastadicuu kari maysaan an tacdiluu inaad caadilnimo samaysaan bayna nisaai dumarka walow xarastum xataa hadaad ku dadaashaan ee falaa tamiiluuha aylanina kulal mayl iilasho oo dhanbo gabadha faraha ka qaadina oo fatadaruuha aada gabadhii ka dhigtaan kal mucallaqati gabadhaan xiliya furo midna ahayn oo xidhan wain tuslixuu haddaad wanaajisaan dhexdiina watattaquu ka baqdaan alle fa in allaha kaana waxaad afuuran raxiiman haweenka waa caadi lama simi karo xagga xubbiga iyo jacaylka iyo mucaamalada iyo lalama simi karo laakiin hadday saasu dhacdo gabdhihii gebi ahaana ka tegina u adkaysoo xilkooda siiyo idinku waxayna qalbiga ma xukuntaan daahirka aada xukuntaan daarika gabdhihu kastoo gabadh walba waktigeedii u tago oo masaarifteedii waxeedii siin jacaylku hataa jacaylka mucaamalada jacaylku la socon karaa waalaga gabadha intay isku guri joogaan inuu lala mucaamaloonin baa suuragala taas laguma haysto taas qalbigaa xukuma waxaad xukuntaa waa jasadka wey nabiyllaahi maxamed wuxuu yidhi haweenkiisa wuu qasami jiray uma kala eexan jirin ilaahay anigu waxaan awoodaayy waa intaasuu yidhi ilaah waxaan awoodu lahayn qalbiga ah ha i qabanin buu ma awoodaan an tacdiluu inaad caadidnimo samaysaan baynanisaai dumarka walow xarastum hataa haddaad ku dadaashaan ee falaa tamiiluu ha iilaninoo ha ka leexanina gabadhii kulal mayli iilasho oo dhan gebi ahaanba gabdhihii ha ka tegina qalbigiinu si kastaba ha ahaadee war gabdhihii u dadaala oo fatadaruuha aad ka ahisiisaan kalmucallaqati tu xidhan oon xiliyo fura midna ahayn gabadhii xilo ma ninkii xilo uma aha mana furo oo meeshay doonto ma tegi karto wain tuslxuu haddaad xaaladda wanaajisaan oo dhexdiina wanaajisaan watataquu ka baqdaan oo alla ka yaabtaan fa in allaha lakaana wuxuu haday afuuran kii dhaafa raxiiman oo naxariisto wixii aydaan awood u lahayn allah wuu idinka dhaafay wa watacaala wain yatafaraqaa hadday kala tagaan oo labadii ruux intay heshiin waayaan kala tagaan yuqni illaahu alla wuu qani yeeli kullan kulla arko min sacati hoodantinimadiisu ka qaniyeeli wakaana allaahu alla wuxuu ahaaday waasican fadluhu fadlgiisu ku waasicaya xakiiman oo wanaagsan labadii dumar labadii xaas isu xaaska ahayd day iska qalbi wanaagsan yihiinoo ay kala faataxaystaan oo kala tagaan allah wuxuu u yaboohayaa inay gabadhii nin ku filan oo isjecel yihiin hesho isaguna gabadhii isjecel yihiin boqol ma aha laakiin ilaahay caadadiisaas ku dureertay labadii kala tagtay inuu ilaahay ay kala raystaan oo mid walba meel u geeyo eh, xasan waxaan umalayn xasan binu cali buu ahaa nin baa yidhi war faqiir baanahay markaasuu guurso suuratu nuur haddaad faqiir tahay iska guurso markuu guursaday buu yidhi faqiirkii waa igu sidii un markaasaan idhi buu yidhi fur marka maxaa saa u tidhi baa la yidhi aayaddii guurso aan idhi ilaahay baa idin qani way u shaqayn weyday buu yidhi bal haddana tan ha guursadaan idhi buu yidhi bal ina u shaqaysataan <laughs> waa cajiib waaye wain yatafaraqaa hadday kala tagaan yuqni illaahu alla wuu qani yeeli kullan kulla arko oo min sacti hodantinimadiisa iyo risqigiisuu ka qani yeeli wa kaana allaahu alla wuxuu aday waasican fadluhu fadlgiisu ku ballaaran yahay xakiiman oo falsan walilaahi alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan allah baa iskale cilla lihi ma jirto ilaahaasaa maamul aladiina kii uutuu kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin yahuud iyo nasaara iyo waiyaakum idinkaba an ittaqu llah alla ka baqa ey ittaqu llah wey antaasu waa ey wey oo mafcuulkaasaa yaa ku dirmaya ficilkaa ku dirmaya allah wuxuu leeyahay idinki iyo dadkii idinka horeeyeyba taqwada allaan u dardaaranay walaqad wasaynaa waan u dardaaranay aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey oo min qablikum idinka idinka horeeyey iyo waiyaakum idinkaba an ittaqu llah war alla ka baqa wain takfuruu haddaad gaalowdaan fa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan wa kaana allaahu alla wuxuu aday qaniyan kii hoodana xamiidan oo mahadsan manaa alla waxba ku yeeli maysaan weyn amarka qaadan weydaan ilaahay raxmadiisibuu idiin diyaariyey oo idinkaga xidhan keliya inaad alla ka baqdaan hadaad alla ka baqweydaan ood gaalowdaan de ilahay waxba idinkuma falayo ilahay wuu idinka maarmaa weyn walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum iyaakum an ittaquu llah wain takfuruu haddaad gaalowdaan fa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday fi samaawaati wamaa fi lard wa kaana allaahu alla wuxuu ada aniyan kii xamiidan oo mahadsan weliba walilaahi alla waxaa usugnaaday waa lagu celceliyey maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan wakafaa billaah allah baa ku filan wakiilan mas-uul ahaan axad la tala saarto axad wax maamula allah baa ku filan uma baahnid maamul kale iyo tal cid kale ha tala saarane allah baa kugu filan yudhibkum wuuba idin baabiinba idin tagsiin ayuhanaasu dadkiio laydin kari waaye wayaatii wuxuu la iman biakharina kuwa kale wa kaana allahu alla wuxuu ahday calaa daalika qadiiran kii kara intaaba qoladii ree yamaneed hayra nadaama markay soo ree yaman dagaal laguma qabsanin ilaan sham dagaal baa lagu qabsaday laakiin yaman dagaal laguma qabsanin hayra khazaya wahayra nadaama idinkoo qoomamo iyo hoog midna idin gaadhin isoo muslime marka waa dadkaasoo kale oo qawmu hadaa buu nabigu salmaan alfarisi baa ag wuxuu yidhi waa kan qoomkooda kuwa fiicane la keeni doonaayo waa kan qoomkooda salmaan alfarisi buu sham markaa iyo yeman waxay ku kala duwan sham dagaal baa lagu galay shamtuna khuraafad badan ma lahayn oo dee waxun bay caabudi jireen khuraafad dab iyo wax caabudi jirin dagaal baana lagu galay marka diinta way ku adag yihiin reer sham waa sax bay u badan tahay laakiin reer yamaneed sideenoo kale weyo si sahlan bu diinta usoo gashay marka kuma adka diinta xamaasadiba kama haysa waa sideenoo kale wey ila inagu yaman baynu nahay isku mid baynu nahay bad yar inoo dhexaysa allah wuxuu leeyahay in yasha hadduu doono yudhibkum alla wuu idin tegsiin ayuhanaasu dadkano wayati wuxuu la iman biaakhariina kuwo kale wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday calaa dalika qadiiran kii kara arintaa inuu idinka idin baabiiyo kuwo idinka fiicanna keeno wuu karaa allah subxaana watacaala nabiyullahi maxamed markuu maka joogay quraysh markay diiday madiine markuu tegeyba wuxuu helay dad gacan oo boqolkiiba boqol muslima oo caasimada ila markii hore nabiga dagaal lama amrin markuu madiine maka joogay udina liladiina yuqaatiluuna biannahum ulimuu dad laba boqol ka yar markii horena muscab bin cumayr yaa sii oo markay eh, nasaarad ansaartu yimaadaan toddobaatan waa kii nabigu la heshiiyey isagoo madiine islaamku inta badan islaam yahay hareeraheeda mooyaane oona hareeraheeda gaadhin laba dad ka yar buu nabigu kala hijrooday maka maka waamadiina waxay noqotay saldhigii islaamka markaasaa dagaalkii la fasaxay marka markii ree makaad nabiga diideen kuwaasa alle ugu bedelay wayati wuxuu la iman in yasha yudhibkum uu idin baabi'in ayuha nnaas wayati baakharina wa kaana allahu calaa dalika qadiira kii kala man kaana qofkii a yuriidu kii doonaya hawaabadunya adduunyada hawaabkeeda iyo khayraadkeeda fa cind allaahi alla waxaa ah hawaabadunya walaakhirat aayaddu waxay tilmaamaysaa dadka hanka yaree shaqada ay qabanayaan waxay qabanayaan oo dhan adduunun ku dooni bal maxaa ka xiga adduun iyo aakharaba hawaabka alla haysee labadaba may doonaan maxaa u diidaya ilan labadii waa isku midu labadaba alla haya marka hadday adduunyo all keliya hadday alle adduunyo keliya ka doonayaan tan kale may ka doonaan iyadan ila labadiiba allah baa le waa isku mid man kaana qofkii yuriidu kii doonaya sawaab dunyaa adduunyada sawaabkeeda camalka uu qabanayo adduunyada unbuu rabaa inuu ku raaxaysto fa cinda allaahi alla agtiisa waxaa ah sawaabu dunya walaakhirat aakhiriya adduunba sawaabkooda alla hayo ee ajri camalkan aad qabanayso sawaabkiisa labadaba hadduu alla hayo maxaa tan kugu qabtay maad horey uga tallaabsatay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday samiican kii maqla wax alla wixii maqal ka suuroobay basiiran oo arka waxaa la samiican iyo basiiran qolada muctasiladihi sifaba ma sugaan laakiin qolo muctasilada in yar ka dhadhow yaa samiic iyo basiir sugay haddana waa cilmi bay leeyihiin mac alla samiic iyo basar midna ma leh waa cilmi bay yidhahdeen waa muctasilada ogow kuwa ka soo yar sokeeya oo inaasulmuctasila le muctasilada dhadig ibnu kullaabi iyo wallahu subxaana wa tacala